alxamdu lilah wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wcala aalihi waصaxbih wman ihtada bihudaahu wabacd asalaamu calaykum waraxmat اllahi tacaala wbarakaatuh qaala almusanifu xafidahu اllah maraatib الtacdiili wالtajriix وأرفع الألفاظ في التعديل ما جاء فيه أفعل التفضيل كأوثق الناس وما أشبهها أو نحوه نحو إليه المنتهى ثم الذي كرر مما يفرد بعد بلفظ أو بمعنى يورد يليه ثبت متقن أو ثقة يليه ثبت متقن أو ثقة أو حافظ أو طابد أو حجة ثم صدوق أو فمأمون ولا بأس به كذا خيار وتلا maxaluhu sidqu rawow canhu wasط shaykhu mukararayni aw farda faqط wajayid اlxadiiثi aw yuqaaribuh xasanuhu صaalixuhu muqaaribuh waminhm man yurma bbidcin aw yudm ilى saduuqin suu xifdi aw waham yaliihi mac mashiiئaة arjuu ban laa ba'sa bih suwaylixu maqbul can waxa uu musanifku ku khatimay kitaabkaynu dhiganaynay tafsir اlbaadi'iin isilaaxaat اlmuxadiثiin baab ku saabsan maraatib tacdiili watajriix martabadaha iyo dabaqaadka ay kala leeyihiin ama sida ay u kala sareeyaan maraatibta raawi ruwaadka raawi raawi ruwaaddii xadiiska ka mid ah mar ruwaadda xadiiska maraatibta tacdiilkoodu siday u kala sareeyaan iyo maraatibta ciddii la jarxiyey siday u kala hooseeyaan maaragtaad tacdiil iyo tajriix waynu qeexnay soo maa waxaa kaleynu sheegnay inay bannaan tahay oo limaslaxatin sharciyatin raajixatin darteed ay u banaanaatay alkalaamu fi ruwaati wa fi lmusanifiin soo ma kadalika inay bannaan tahay in laga hadlo ciddii sharciga meel kaga dhacda soo maha dee waxa weeyaan halad sharciya ku dhacda waxaynaynu akrinay imaamu nawowi raximah llah hadal uu leeyahay oo aada u qiimo badan oo uu ku tilmaamay inay kiibadu asal ahaan xaaraan tahay acraadu nnaasna asal ahaan masuun ay yihiin muxaramna ay tahay laakiin ay jirto axwaal laga soo reebay oo ilaa imise ah ilaa imise ah lix lixdiibana wuu sharaxay oo waynu akrinay darsi hore hadalkaa imaamu nawowi raximahullah llah kitaabkiisa aladkaar uu ku tilmaamay mid lamid ah ama aada ugu dhow aan wax badani u dhaxaynin wuxuu ku tilmaamay riyaad saalixiinka sidaasoo kale khulaasadiisa iyadoo zawaa-idi ku jirto wuxuu ku tilmaamay fii sharxihi lisaxiixi imaami muslim markuu sharaxayo qowluhu sala allahu alayh wasalama atadruuna malkiiba deedna nebigu muxuu yihi calayhi salaatu wasalaam dikruka akhaaka bimaa yakarah xadiiskaa markuu sharaxayo ayruhu min ahli lcilmina waa sheegeen waxaynu sheegnay laba beyt oo lagu lagu jamciyey alqadxu laysa bigiibatin fi sitatin mutadalimin wamucarifin wamuxadirin wamujaahirin fisqan wamustaftin waman alaba licaanata fi izaalati munkari naam fi izaalati munkarin halkana daba sheekh wuxuu kaga warramaya masale ku saabsan tacdiilka waxaynu nidhi tacdiilku waxa weeyaan in raawi ruwaadda ka mida la xukumo inuu xadiiskiisu maqbuul yahay soo ma wa fii nafsi lwaqti haddii la dhaha xadiiskiisi waa maqbuul xadiiskiisi muxuu noqonaya xadiis la xujaysto in lagu camal falaanay waajib tahay soo ma haddaanu wax camal wax muctabara sharcan oo camalfalkiisa waxa weeyaan baajiyaanu jirin sida inuu mansuuq noqdo ama waxyaaba lamida mooyaane waadix sooma naam ruwaadda haddaba dhammaantood mucadeliintahi ma isku martabadba mise waa kala martabad mise waa maraatib kala duduwan oo kala sarreysa ruwaadda la jarxiyey xadiiskoodii aanu waxaanu i tajruux waa maxay wasfu raawi bima yaqtadii radda riwaayatihi aw talyiiniha waa raawiga in lagu sifeeyo wax keensanaya in riwaayadiisii la celiyo oo ay marduuda noqoto keyru maqbuula aanna fii nafsi lwaqti la xujaysanin ama raawiga riwaayadiisii lagu sifeeyo wax keensanaya in ama tusinaya inay liigayso ha oo ay u baahan tahay kabid maaragta naam waay maraatib tacdiil ruwaadii xadiiskooda xujada u ahaa ama maqbuulka u ahaa martabad keliya maaha sheekhow martabad keliya maaha walow walow tacdiilka haba wada wadaagaan aan tusaale dhow kuu sheego saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalama dhammaantood waa wada saxaabadii nebiga soo ma maxay wadaagaan waswesh waswesh asuxba soo ma inay nebi maxamed sala allahu alayh wasalama saxaabadiisiiyona la saaxiibeen wasfigaa way wadaagaan wasfigaas wuu ka wada dhexeeya laakin hal hum fi lfadli sawa saxaabada rasuulka sala allahu alay waslam dhammaantood ma isku fadliba maxay markaa culimadu yidhahaan waa mushtarikuuna fi suxba mutafaawituuna fi lfadiila maxaan ku uri waa mushtarikuuna fi suxba mutafaawituuna fi lmanaaqibi wlfadiila ama fi lmanaaqibi wlfadaail sidaas kale waxaa la mid ah walihada afdaluhum cala liطlaaq waayo abu radi allahu tacala canhu kadalika ahlu bedrin way ka fadli badan yihiin saxaabadii uxud ka qayb gashay soo ma kadalika ansaari eh, muhaajiriin way ka fadli badan yihiin fi ljumla ayo ansaar waadix sooma naam waxaa taa ah, waxaa taa ah, qur-aanka kariimkaahi dhammaantii waa maxay waa kalaam caza wajal soo ma inuu hadalkii ilaahay yahay qur-aanku wuu wada wadaaga afdalu kalaamin inuu yahay sifadana u wada wadaaga muxkam inuu dhammaantii waxa weeyaan uu yahayna wuu wadaaga iyadoo muxkamka marba ictibaar laga eegayo ma garata oo laa yatiihi bailu muxkam waxay ka jeednaa laa yatiihi lbailu min bayni yaday walaa min khalfihi waxba laguma dari karo waa tanziilu min xakiimin xamiid isagoo intaaba wada wadaaga qur-aanku haddana qur-aanku uu kala fadli badanya soo ma haddana aayadka qur-aanka ahi way kala fadli badan waa fa acdamu aayatin fi kitaab illahi esh aayat lkursi wa suurat likhlaasi afdalu min suurati tabat yada abi lahab soo ma wahaakada idan suurat likhlaas tacdilu esh thuluth alqur marka sidaasoo kalabaad sidaad labadan labadaa qaybood u fahantay ayaad waxaad u fahmaysaa ruwaatu xadiidi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalama kuwooda mucadaliintae la tacdiiliyey wain ishtarakuu fii wasfi tacdiil walcadaala walow wasfigaa tacdiilka haba wada wadaagaani laakinahum mutafawituuna fii maraatib laakiin maraatibta way kala duwan yihiin waadix mata warkaas masaa'il badan baa halkan ku tacalluqda waxaa ku tacalluqda yaa raawiga la tacdiilinaya sifadiisu waa maxay waxaa ku tacalluqda maxaa loo shardinayaa cidda wax tacdiilinaysa maxaa loo shardinayaa ma cadad inay noqdaan baa la shardinayaa mise waxa weeyaan caalim keliya tacdiilkiisu waa waa kifaayo masaa'il aada u badan ayaa tacdiilka iyo tajriixa ku tacalluqa abwaabteeda ay noogu iman doontaa lakiin sheekhu hadda wuxuu rabaa inaad fikrad ka qaadato inay ruwaadu maraatib yihiin waadix soo ma markaasu wuxuu ku yidhi hadalkan uu soo naqliyeyna yaa iska leh alimaam suyuuti xaggee bugu yaalla hadalkan alfiyadiisa ayuu ku yaala alfiyada ayuu ku yaala wuxuu yihi waa arfacu alfaadi suyuudi baa odhanaya waxaan kaloo kuu sheegayaa culimadu alfaadda tacdiilka iyo tajriixa maraatibtooda markay sheegayeen maraatibta culimada qaar afar bay ka dhigeen qaar shan bay ka dhigeen qaar lix bay ka dhigeen suyuudi hadda lix buu ka dhigi doonaa maraatib tacdiil wa arfacu lalfaadi alfaada waxaa ugu sareeya fi tacdiili xagga cadaalad xukumidda maa mid baa ugu sareeya jaa uu yimi fiihi dhexdiisa uu yimi afcalu tafdiili afcalu tafdiil uu kusoo arooray afcalu tafdiil waa maxay waa ficil mubaalaq fiihi soo maha ha afcalu tafdiil afcaladii faa-iideynaysay tafdiilka iyo kala mudnaanta wixi ay kusoo waa maxay sheekhaaba kuu sheegay ka awthaqi nnaasi weeyaan hebel waa awthaqu nnaas dadka ka ugu hiq ka waxa weeyaan ugu cadaalad iyo xifdi badan wey iyo wamaa wixii ashbaha shabaha fulanun ahbatu nnaas fulanun axfadu nnaas ayaa lamid ah soo ma waa wixii ku shabaha wixii shabaha ee siiqatu afcaali tafdiil ku yimi awthaqu nnaas wixii shabaha ee siiqatu afcali tafdiil ku yimi ma aragtaan hay afcaal tafdiilla dee waa waa la haysataa soo ma warfacu alfaadi alfaada waxaa ugu sareeya fi tacdiili xagga tacdiilka iyo cadaalad xukumida maa mid ayaa ugu sareeya jaa ku yimi fiihi jaa u yimi fiihi dhexdiisa uu ku yimi waarfacu alfaadi alfaada ta ugu saraysa fi tacdiili xagga tacdiilka ugu saraysa maa mid wey jaa fiihi uu ku yimi afcalu tafdiili afcalkii eh, eh, eh, ficilka afcalu tafdiila ee wax lagu kala mudnaysiinayey lagu kala sarraysiinayay ka awthaq innaas fulaan isagaa dadka ugu hiqo badan ama axfad nnaas yooma ashbaha waxa shabaha oo maxay ah fulanun axfad nnaas dadka fulaan isagaa ugu xifdi badan ama in la dhaha ahbat nnaasi isaga ayaa qalban wa lisaanan wa xifdan likitaabihi waxa weeyaan isaga ayaa ugu ugu maaragtay sugnaan badan aw naxwu ama waa waa waxa afcalu tafdiil xagga macnaha kala mid ah walow yaanu lafdiga kala mid ahaanbe naxwu sida hadalka ah ilayhi lmuntahaa oo waa maxay ilayhi lmuntaha ilayhi lmuntaha fi fi lxifdi walitqaan hebel isagaabu hebel waa almuntaha fi lxifdi walitqaan xifdi iyo itqaanba isagu ku dhammaadayba ah. ma garata isagu ku dhammaaday iyo waxa la midka ahi iyaguna waa waa sidaas wey ama in la yidhaha baa la mid a ah, falan ilayhi lmuntaha fi tathabut ma hebeloo jira ha ma nin la barbar dhigaa jira ninkaas ama in la yidhaahdo huwa akbaru min an yuqaala fiihi iqa waaba nin in iqa lagu sifeeyo lafdigaa in lagu sifeeyo waabu ka mudan yahayba ha ya kaanahu leeyahy iqa in la yidhaahdaa fulan in lagu yidhaha fulan waa iqo way ku yartahay fii xaqihi in leey huwa ajalu min an yuqaala fiihi iqa ama waxaa la a amiiru lmuminiina fi lxadiid fulanu amiiru lmuminiina fi lxifdi walitqaan isaa la yidhaha hadihi alalfaad waxay la mid tahay waxay la derajo tahay alfaadda afcalu tafdiilka lagu isticmaalay walow yaanay xagga siiqatu afcalu tafdiil yaanay kuba imaninbe maaragtaad hay waay amiir lmuminiin fi lxadiis raggii lagu sheegay yaa ka mid a ah. bukhaari baa ka mid a ah. yaa ka mid a ah. ha amiir lmuminiin fi lxadiis shucbaa ka mid a shucbat bnu xajaaj alwasidi raximah llah iyo aimo kale oo waaweyn ajila fi lcilmi fi xadiisi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalama waayahay wuxuu yihi sheekhu taasi waa waa waa derajada ugu sarreysa in raawiga lagu sifeeyo inay raawiga tacdiilkiisu ku yimaado afcalu tafdiil ama wax u dhigma sida amiir lmuminiin fi lxadiis ilayhi lmuntaha fi kada waay waxaa la mid a derajada labaad waa maxay derajada labaad waxa weeye derajada saddexaad oo la soo celceliyey eeg derajada saddexaad waxay noqon doontaa raawiga in in la ydhaa hiqatun oo keliya ama habtun oo keliya ama xujatun oo keliya ama mutqinun oo keliya hay taasi waa derajada saddexaad derajada labaad maxay noqonaysaa derajada saddexaad oo mukarar ah hiqatun hiqa hiqatun mutqin hiqatun xaafid hiqatun xuja mutqinun hiqatun xuja laysdaba dhigo ma ha raawiga lasoo celceliyo tacdiilkiisii lafdiga loo isticmaalayo lasoo celceliyo ee uu mukararka yahay ama lafdiga laftiisa ha lasoo celceliya ama mid u dhigma ha la raaciyo sida in la idhaha hiqatun hiqa lafdiga laftiisi baa lasoo celceliyay soo ama mutqinun mutqin ya ama lafdiga lafdi la macnaa ha la raaciyo ama ku dhow sida in la idhaha hiqatun xaafid ama hiqatun imaam ama mutqinun xuja sidaa in la idhaahdo darajada raawiga tacdiilkiisi lagu tikraarka lagu sameeyeyna waa darajada labaad maarata muxuu ku yuri sheekhu marka uma dabadeedna waxaa darajada awthaqu nnaas afcalu tafdiilka waxaa ku xiga xagga darajada afcalu tafdiil iyo waxaa la midkaa ugu sareeya tii lagu cabiray waxaa ku xiga raawiga lafdigiisa tacdiilka lasoo tikraariyey ee ama lafdiga lafdiisii la tikraariyey ama lafdi la macnaa lagu laday ma aragta uma ladii kiibaa ku xiga uma yeliihi waxaa ku xiga uma yelihi waxaa ku xiga darajada alladii kiibaa ku xiga kurira lasoo celceliyey oo mimaa kii kamida yufradu la gaar yeeli doono bacdu ay bacda hadii lmartaba martabadan labaad martabada ka dambaysa alfaada la isticmaali doono ee gooni goonida ah alfaadaasoo lasoo celceliyaa martabadii labaada hadalkaas ma ku dhadha aan ku celiyo mar labaad uma dabeedna yelii ay yeliihi waxa martabada koobaad ku xiga afcalu tafdiilka waxa ku xigo martabadii labaada alladii kii kurira lasoo celceliyey oo mimaa kii kamida yufradu la gaar yeeli doono bacdu ay bacda haadihi lmartabati martabadan kadib alfaada gaargaarka loo sheegi doono alfaadaasoo lasoo tikraariyey ayaa martabada labaada bilafdin lagu soo tikraariyey iqatun iqa wey lafdiga laftiisi xujatun xuja mutqinun mutqin maaragta hadda ya bilafdin lagu soo celceliyey aw ama bimacnan macno oo yuuradu lasoo soo aroorshay oo macnaha hore xoojinaya oo maxay ah aw bimacnan macno lagu soo celceliyey macnaha oo yuuradu la soo aroorshay oo ka hore ayidaya oo tawkiidinaya oo waa maxay hiqatun mutqin labada lafdiya la sheegay ayaan isku lafdi ahayn ama aan meel laga soo wada dhambelin iqatun iqa meel baa laga wada keenay soo ma mutqinun mutqin waaba waa laba lafdiyo mukarara oo isku lafdi ah laakiin iqatun mutqinun waa laba lafdiyo mukarara oo kala odhaaha soo ma artid markaa xagga macnuu mukarar ka yahay lafdan mukararka maaha intaa ma isla sheekh <clears throat> halkaana mid buu kugu sheegay oo waa maxay waxa weeyaan martabada labaad waa martabada lafdi min alfaadi tawthiiq raawiga lagu tacdiiliyo lafdigaana lasoo tikraariyo tikraarkaasina ama lafdiga laftiisii baa lagu celcelinaya ama mid la macnoo u dhigmaa lagu laraya waadix mata ha mid lagu tawkiidinayo oo manaha macnaha lagu adkaynaya lagu laraya waxaa la yidhi sufyaan bnu cuyeyna sufyaan bnu cuyeyna alhilaali shaykhu ahli lxadiid fi bayt illahi alxaraam makat almukarama ayaa ayaa waxaa la yidhi wuxuu wuxuu wuxuu soo hadal qaaday maalin macalinkiisa camr bnu dinaar markaasuu yihi xadathana camr bnu dinaar wa huwa hiqatun hiqatun hiqatun hiqatun sagaal jeer muxadisiintu waxay yidhahdeen ilaa iyo uu neefqabatoobay uu waday uun sagaal jeer buu hada kulluhu min baabi tawkiid soo ma waxayna tilmaamaysaa camru dinaar martabadiisa iyo halku joogo ayay tilmaamsa yalihi waxa martabadaa ku xiga habtun in la yidhaahdo mutqinun in la yidhaahdo hiqatun in la yidhaahdo aw xaafidun lagu sifeeyo aw daabidun lagu sifeeyo aw xujatun lagu tacdiiliyo taasina waa martabadiisa dhexaad in raawiga lafdi kaliya oo min alfaadi tawhiiq ama alfaadi tacdiil loo isticmaalo oo la dhaha fulanun hiqa bas fulanun habt fulanun xaafidun aw daabidun aw xujatun saddexa mid in lagu sifeeyo saddexdaa lafdi midkood in lagu sifeeyo lafdi qura oo min alfaadi tacdiila in lagu sifeeyo oon lasoo tikraarinin saddexdaa derajo ayaa ugu sareeya alfaad tacdiil saddexdaa derajo raggeeduna raggoo ragga saddexdaa derajo galaana xadiiskoodu waa maqbuul xadiiska waa raggii xadiiskoodu saxiixan jir ma garata hadda warkaa waa isla fahnay soo ma thabtun culimadu waxay idhahdeen thabtun bisukuni lbaa bada waa la sukunin kara macnaheed waxa wey thabtun waa ninkaasi waa nin sugan carabkiisa iyo xifdigiisa iyo hadduu hadduu kitaab wax ku qortay waa ninuu kitaabkiisa iyo carabkiisa iyo qalbigiisa iyo waxa weeyaan sugan wey oo aan ragga keyrkeyr ahayn habatna waa loo akriyaa habat oo bada waa waa la fadin waa la fadxin karaa laakiin marka habat loo akriyo laba macna laba macnaa loo isticmaala habat oo bimacnaa habtun looga jeedo oo tan la macnaa iyo habat oo looga jeedo kitaabka ardaydii cilmi caalim ka wada qaadatay magacaantoodii lagu qoro ee leha raggaasi waa isku dafaatirta hadda dafaatirta hadda maarata yeeriska soo maydin arag ya saw nin walba kuma jiro magaciisa iyo saddexan iyo intii uu soo xaadiray iyo si intuu maqnaayo soo kuma jirto dafaatir noocaasay xalaqaatulcilmi lahaayeen ma garata iyo xalaqaatu samaaci rasuuli lahi sal la samaaci xadiisi rasuli lahi sal allau alay wasalama habat habat samaa baa la ortay marka macnahana waa loo isticmaala waayo halkan hal masalaan sheegaya ku dheeraan maayo bacdu ahli lcilmi ilaaqa suyuudi wuxuu u eg yahay in xaafid iyo daabit raawiga lagu sifeeyaa inay inuu inu in in loo qaadanayo inuu cadaaladiisii iyo xifdigiisiiba ay ay sax yihiin hase yeeshee ahlulcilmiga qaar ba waxay idhahdeen xaafid iyo daabit waxay sheegaysaa un qofku inuu xifdi badan yahay keliya sheegaysa qofkuna isagoo xifdi badan ayuu majruuxulcadaalo noqon karaa wararka ma fahamti cagsiguna waa sax qofku isagoo cadaaladiisu ay haabit tahay oo xagga cadaaladda uu yahay qof aan la dacnin ayuu dabdigiisu xumaan karaa soo ma marka culimadu waxay dhahdeen qofku wuxuu noqon karaa majruuxulcadaala xaafid ah waxaa kaluu noqon karaa Eh, masuun lcadaala mid cadaaladiisu ay dhowrsan tahay fii nafsi lwaqti sayi lxifdiga waxaa kaloo noqon karaa mid aan mid majruux lcadaala wadabdiba labadabana uu noqon karaa waxaa kaloo noqon karaa mid labadaba ay tab yihiin si awgeed bacdu ahlicilmi waxay idhahdeen xaafid iyo daabit waxay kutusinayaan uun xifdiga uun bay kutusinayaan cadaalada qofka lagama hadlin amil aanay keeneen ahlucilmiga qaarkood amilo ayay keeneen oo maxay yidhahdeen ahlucilmigaas amilada ahlucilmigaas ay keeneen waxay idhahdeen sulaymaan ibnu daauud alminqari albasri abu ayuba shaadakuni oo ninka caanka ku ah sulaymaan shaadakuni culimadu waxay dhahdeen kaana min axfadi cibaad dadka dadka ugu xifdiga badan ba ilaa iyo lagu dhereeriyey imaamu axmed iyo rag lamida iyo cali bnu madiini iyo rag lamida iyo yaxya ibnu maciin iyo ilaa raggaa la ag dhigay wa maca dalika imaam lbukhaari wuxuu yihi huwa adcafu cindii min kuli daciif qof kastoo la daciifiye isagaa ka liita buuri waxaana culimadu isla ogol yihiin inuu cadaaladiisu ay majruuxo tahay waa la isla ogoli walihada markuu imaam dahabi sheegay uu soo arooriyey sir aclam mubaaraga magaciisa uu ku soo arooriyey wuxuu yihi axad lhalka waa nimankii halaagsamay ee xagga cadaaladda maaragtay cadaaladooda ay badbaadi weyday nin kamida wey maca anahu xaafid laysla ogol yahay sidaa awgeed ba bacd ahlicilm waxay hahn xaafidun iyo daabidun labadaa kelmadood xifdi bay ka hadlayaane cadaalad ma ma koobsanayaan ishkaalkaasay keeneen ishkaalka ahlulcilmiga ahlulcilmiga qayb kamidi waa horta sidaa sidaa ishkaala eh, warkaa waxa warkaa waddadaa waxa maray oo xaafid iyo iyo daabit yidhi waa in wax lagu daraa ibnu salax muqadimatu ibnu salax ibnu salax wuxuu leeyahay xaafid iyo daabid waxay laba kelmadoodoo min alfaadi tacdiila oo cadaalad iyo dabdiba koobsado wada noqonayaan marka nin cadaaladiisa sugan tahay xifdi lagu sifeeyo ama dabdi lagu sifeeyo xaafid iyo daabit waxay cibrana baabkan cibro ku yeelanaysaa marka cidda lagu sifaynaya cadaaladoodii ay haabit tahay walihada xaafid alciraaqi markuu muqadimat ibnu salax ku gebiyey matniguu ku sheegay qaydka noocaas matniga ayuu ku sheegay wuxuu yidhi faarfacu tacdiili maa karartahu ka hiqatin habtin walow acadtahu uma yaliihi hiqatun aw habtun aw mutqinun aw xujatun aw mutqinun aw xujatun aw idaa cazaw alxifda aw dabdan licadlin wayno xifdiga iyo dabdigu waxay cibro yeelanayaan marka nin cadliya lagu sifeeyo iyagoo halkaasay mareen bacdu lculamaa culamada qaarkoodna waxay idhahdeen as haddii haddii cidda maaragtay itlaaqaysaa warkan ee raawi ku sheegaysa xaafid ama daabit ku sheegaysa hadduu caalim yani a'imadii fankaa u yahay oo uu isagu sidaa ilaaqo sidaa uu idlaaqo xaafid iyo daabit ciddii uu ku sheegay aimada ama rag waaweyne ay ku sheegeen waxaa loo waaa loo waxaa loo maaratay tixgelinayaa inuu sidaa dabdigiisa iyo xifdigiisa ugu sugan yahy cadaaladiisuna usugan tahay uma saduuqun famamunuhu walaa basabihi kada khiyaaru watala maxaluhu sidqu rawow canhu wasat shikun mukararayni aw fardan faqad uma waxaa martabadaa ku xiga saduqun in la ydhaa raawiga hebel waa saduq a in la aw ama fa mamuunu fadu waa zaaid mamuun in la hebel waa mamuun aw eh, walaa ba'sa bihi in raawiga la ydhaa laa ba'sa bihi wax dhiba ma laha xadiiskiisu kadaa khiyaarun hebel waa waxaa la mida iyaduna kadaa khiyaarun hebel ninka la yidhaahdaa waa nin haldoora ah. waa nin haldooraho waxa weeyaan min khiirati nnaas ka mid a ah weeye haddii la yidhaahdona waa lamid weeyaan buu ku yidhi sheekhu hmm. alfaadaasi waa martabadii afraad saduuq ma'muun laa ba'sa bihi khiyaar waxa weeyaan waxay la tahay laa ba'sa bihi unba ahlucilmigu hal qayd geliyeen waxay idhahdeen aimada a'imat ljarxi watacdiil laa ba'sa bihi markay leeyihiin darajadan afraad bay gelaysaa marka hal imaam laga reebo caalimka la dhaa ibnu maciin haddii raawi ruwaadda ka mida uu inta la weydiiyey uu yidhaahdo laa ba'sa bihi laa ba'sa bihi ibnu macin wuxuu uga jeedaa hiqatun isagaana sheegay oo yihi raawigaana laa ba'sa bihi macnaha waxaan ujeedaa inuu hiqo yahay idan xaggay noqonaysaa laa ba'sa bihi ibnu macin ka timi darajada saddexaad bay ku biiraysaa soo ma hahi hahi kadaa khiyaarun baa lamid a ha hebel waa khiyaar ninka hebel la idhahdaa waa nin khiyaaraho haldooraho min khiirati nnaasi ka mida weeye sidaas wey waaya taasina waa darajadii waa darajadii araad waa darajadii afraad waay waa waxaa kala uu sheekhu yidhi maxaluhu sidqu rawow canhu wasat shaykhun mukararayn aw fardan faqad wajayid lxadiidi aw yuqaaribu xasanuhu saalixuhu muqaaribu waminhum man yurmaa bibidcin aw yudab ilaa saduuqin suwa xifdin aw waham intaasina waa isku darajo hebel in la idhaa maxaluhu sidqu hebel hebel maxalkiis iyo booskiisu waa asidqu hebel qolada maaragtay runta sheegtuu ku tirsan tirsanya iyo hebel waa run badane miyay isu dhigmaan labadaas ya hebel wada inta runta sheegtuu ka midi oo ku tirsan yihi iyo hebel waa run badane ma kala duwan yihin sidaa awgeed baa saduuqun martabada saraay uga biirtay maxaluhu sidqu rawow canhu wuxuu ku yidhi sheekhu watalaa waxa taa raacday oo martabadii martabadii hanaad ah martabadii shanaad waxa ah in la idhaahdo maxaluhu sidku raawigii hebel dadka runta sheeguu ku tirsan yihi rawow canhu hebel waxbay ka wariyeen rawow canhu wabaa waxbay ka wariyeen culamadii maaragtay dadka dadka wax laga wariyey ayuu hebel ku jira dadka wax laga wariyey ayuu hebel ku jiraa waay waxay ku tusinaysaa in la ictimaaday ama wax laga qaatay ama wax laga qaatay ayay ku tusinaysaa nacam waxaa la mid ah in la yidhaahdo wasatun hebel waa nin dhexdhexaad ah shaykhun waa sheekh shaykhun inta badan shaykhun mararka qaar bay ahlucilmigu tacdiilu isticmaalaan sheekh inay leeyihiin ninkaasi waa nin iska raro waa nin iska raro laakiin mararka qaar baa aimada qaarkood sheekhu waxay u isticmaalaan durid oo culimada qaar baa sheekh waxay u isticmaalaan ninka majhuulka ah hebel ka warrama waa sheekhun cidiba garan mayso wadaadada culamadaas tukmidi haddama garad ya mm. marka macalimiinteeda nin kamid a saaxibu durfu ahayo wuxuu odhan jiray warniyo aniga sheekha <laughs> igu odhanina garan maayo inay jarxinaysaan inay tacdiilinaysaan tictor iyo wax igu dhaha buu jiray <laughs> waay mukararayni xaalayihiin kuwa la soo celceliyey aw fardan ama aw fardan ama mid gaarkiisa aw madkuuran fardan eh, ama fardan aw mufradayni xaalayihiin kuwa gaarko eh, gaargaarkooda loo sheega oo faqad keliya macnaheed waa maxay wasat iyo sheekh labadaa lafdi mararka qaarkood waa la israaciya shaykhun wasat ayaa la idhaha shaykhun wasat oo labada lafdi mararka qaarkood waa la israaciya mukararayni weeyaan xaalayihiin kuwa la celceliyey ama kuwa gaargaarkooda loo sheegay oo sheekhun gaar loogu sheegay ama wasadna gaar loo sheegay marka marka qof gaar loogu sheego iyo marka qof laysu raaciyaba labada jeerba halkan uu ku jiraa wa jayidlxadiidi ninkii hebel waa jayidlxadiis xadiiskiisu buu fiican yahy aw yuqaaribuhu xadiisuhu yuqaaribu xadiisa hayrihi wayaan xadiiskiisu wuxuu u dhow yahay xadiiska ragga la midkaa ah, marka dee laman xasanuhu waa xadiiskiisu waa xasan saalixuhu xadiiskiisu waa mid cibro leh oo tixgelin la wanaagsan muqaaribuhu waa nin waa wax la wariyo maaragtay cidda wax la wariyo nin waxa weeyaan nin waxa weeyaan waafaqa wa minhu isagay ka mid ahaatay wa minhu martabadanbay ka mid ahaatay man yurmaa ninka lagu ninka lagu gano bibd bibidacin bidcooyin oo raawiga haddii la ydhaa fulanun saduqun fiihi tashayu saduuqun fiihi tashayuc ama la yidhaahdo xasanu lxadiisi fiihi irjaa ama la yidhaahdo saalixu lxadiisi rumiya bilirjaai maalan sidaa haddii la yidhaahdo derajadan unbayayuunbuu gelaya aw yudamu ama waxaa lagu darayaa ilaa saduuqin saduuq baa lagu daraya suuu xifdin xifdi xumaan baa lagu daraya lafdigii saduuq ahaabaa suuu xifdin lagu daraya aw wahamin ama wahm iyo qalad baa lagu daraya oo maxaa la odhanaya fulanun saduuqun sayi lxifdi ama fulanun saduuqun fii xifdihi shayun ama waxaa la odhanaya fulanun saduuqun yahim ama lahu awhaam ma aragtaa dhammaan darajadan bay kamid tahay dhammaanteed darajadaasi ayay kamid tahay weeye waxaa la odhanaya maalan iminka sheekh muxuu kuu sheegay fulan saduuqun sayi lxifdi iyo fulanun saduuq laba nin oo nina layidhi waa saduuq waa run badan saduuq waa facuul soo maha waa run badana la iyo oo intaa loogu joojiyey iyo nin la yidhi fulanun saduuqun lahu awhaam isku martabadba isku martabad maaha yaa sareeya ninka sidqiga mutlaqaa loo sugay saduuqu la yidhi ya ama mutlaqu sidqi loo sugay waa hagaa waa caynkaasi iska wad wa minhu isagay ka mid ahaatay markaa ninkii la yidhi xadiiskiisu waa muqaarib xadiis xadiiskiisu yuqaaribu xadiisa ayrihi xadiisuhu yuqaaribu xadiisa ayrihi macnaheedu maxay xadiiskiisu munkarna maaha shaadna maaha ha ama ayruhu baa xadiiskiisa xadiisku wariyey mid lamida wariyey oo waafaqa saalixu lxadiis waa mid xadiiskiisu wanaagsan yahay saalixun waa mid waa mid wanaagsan jayid lxadiis waa la mid waxaa la mid ah, loo isticmaalo laakiin bidca lagu gano oo la yidhaahdo saduuqun khaarijiyun ma ama la yidhahdo saduuqun fiihi tashayuc ama la yidhahdo saduuqun fiihi irjaac ma aragtaad culimadu irjaagaas ay ay ay ay quyuud iyo tafaasiil uu leeyahay waaya cumuumanna cidda bidca lagu ganay tafaasiisheedu way inoo iman doontaa waxaa lamid a ku uri ninkii saduuq loo raaciyey suu xifdi ama xifdigiisu in xunya lagu daray lahu awhaam yahimu lahu aqlaad maaragta sidaa ninkii lagu darayna isagana waa lamid saduuqun lahu awhaam eg saduuqun yahimu iyo saduuqun sayi lxifdi labadaasi isku darajo iyagoo ku jira haddana way kala daran yihin ma aragtaad ha waa hagaan wuxuu yidhi sheekhu yaliihi waxaa ku xiga oo martabadaa ku xigo martabadii lixaada maca mashiatin iyadoo insha allahu lala qabo ha arjuu bihi arjuu waxaan rajaynayaa bian laa ba'sa bihi inaanu wax ba'siyi ku sugnayn ama in la dhaa saduuqun insha allah hebel waa saduuq insha allah saduuqun insha allah saduuqun lahu awhaam way ka hooseysa waayo mashiica lagu xidhay soo ma ha ninkan laakiin saaxibul inuu saduuqiya waa la ogol yahay lakin xifdigiisu inuu dhaawac qabaa la sheegaya laakin kan waxayba taagan tahayba saduqun insha allah haddii alla yidhaha waa saduq ha arju waxaan rajaynayaa waxaa martabadan waxaa isugu yimi ciddii saduuqa insha allahu la raaciyey iyo ciddii laa ba'sa bihi loo isticmaalay lakin rajo lagu daray arju waxaan ku rajaynayaa bian laa ba'sa bihi inaanu wax dhiba lahayn inaanu xadiiskiisu wax dhiba lahayn ayaan rajaynaya arju anahu yucawalu caleyh ha ama arju anahu yuxtaju bihi in la xujaystaan rajaynaya ma garata hay way ka hooseysaa maxaluhu sidqi iyo xasanulxadiis iyo way ka hooseysaa martabadaas suwaylixun suwaylix waa maxay waa saalixu lxadiis oo la taskiiriyey suwaylixun ya hebel ninka la idhaahdaa waa nin maaragtay waa nin saalixiinta kamid a ah, saalixulxadiis xadiiskiisu waa nin la waxa weeyaan uu usuubado xujo iyo ixtijaaj iyo suwaylixun way kala duwan yihin suwayli waxa weeyaan waa waa saalixyare ah, marka waxaa looga jeedaa hebel ka warrama insha allahu saalixiinta ku jira ya maqbulun waa mid la aqbalayo darajadani iyo dee maaragtay ictibaar iyo axaadiistooda waa la qoraa waxa weeyaan waa maaragtay xagga ixtijaajka lama maaragtay mutlaqan looma xujaysto lakin axaadiistooda way kabmaysa hadday duruq hesho maaragta canna ay dahara wuu daahiray ha waxa weeyaan maraatibtaa warkoodu uu daahiray lix martabadood oo kala sarreeya ayuu halkaa kugu sheegay lixda martabadoodna wuxuu u sheegay siday u kala sarreeyeen u kala xooga badnaayeen muxadisiintu waxay sameeyaan maraatibu tacdiil markay sheegayaan ka ugu qawisan xagga quwaday ka bilaaban yabda bilaqwa faladna aclaaha bay ku bilaabayaan faladna uma adna dabeedna ka kolba ku xiga haddama aragto hay saasay samaynayan waxay u tartiibiyaan bilaclaa waintihaan bada bidaayatan bilaclaa waintihaan biladna ta ugu hooseysana way ku dhameeyaan oo suwaylixun iyo maqbuula jarxigana maxay sameeyaan jarxigana waa cagsiga jarxigana waxay sameeyaan waay kuwaay waxay ku bilaabaan ta ugu daran waxayna ku dhameeyaan maxay ta loo ta ugu ugu sahlan ay ta ugu sahlan ya ta ugu sahlan sidaas ayay sameeyaan mm. mm. waay markaa marka waa sidaas waa hagaag waxaa isweydiin laha caalimka nin caalima la weydiiya la hebel xadiiskiisa ka waran ee yihi mithli yus'alu can fulan mithli yus'alu can fulan horyaaleen maanoo kale aad hebel weydiinaysa fulan laa yus'alu canhu xagee gelaysaa xagee gelaysaa ha xagee gelaysaa ma baqateen waa tadiil laakin tadiil xaggee bay ka gelaysa fulanu laa yus'alu canhu hebel isagoo kale lama wareysto nin la ma aha xaggee gelaysa mudacfi bay gelaysa waa hagaag haye ilayhi lmuntaha bay la darajada koowaad bay gelaysa haye koobaad oo ah martabadii afcalu tafdiilka iyo waxa lamidkaa la isticmaalay waa sidaas waxaan filayaa imaam axmed waxaa la weydiiyey isxaaq ibnu rahuya markaasu wuxuu yihi isxaaqun laa yus'alu cana bal yus'alu canhu eh, wuxuu yihi isxaaqun laa yus'alu wuxuu yihi isxaaq annaga nalama weydiiyo aniga isxaaq la weydiin maayo laakiin isxaaq baa isaga in ani la weydiiyo tahay Ah. ma garat marka waa saas waxay gelaysaa darajadii koobaad ayay gelaysaa alfaadaasi fulan la waa hagaag alfaad badan baa jirta dee kutubta maaragtay ayaynu ugu tegi doonaa waxaa inoo hadhay abyaada toddobadaa ah ee uu sheekhu kaga warramay tajriixa iyo maraatib tajriix iyo sida ay u kala sarrayso sida ay u kala sarayso waaswa tarjiixi ma qad wusifa bikadibin wlwadci kayfa surifa uma bidayn ittahamuu uma bidayn ittahamuu fiihi nadar wasaaqiطu wahaalikun laa yuctabar wadaahibun wasakatuu canhu turik walaysa bihiqati bacdahu sulik alqw xadiiثahu ضaciif jida irmii bihi wahin bimara rudda laysa bishayin ثuma laa yuxtaju bih kamunkari اlxadiiثi aw mudaribih wahin ضaciifu ضacafuu yaliihi ضucifa aw ضcfu maqaalu fiihi tunkir wtacrif fiihi khulfu acanu tunkir wtacrif fiihi khulfu طacanu takalamuu sayiءu xifdi layinu laysa bxujatin aw اlqawiyi bcumdatin bidaka bilmardiyi ya halkana wuxuu ku sheegayaa alfaadii tajriixa qaar ka mida iyo maraatibteeda iyo siday u kala daranta iyada wuxuu u tartiibin doonaa siday u kala xun tahay kooda ugu sahlan buu uga hoosaysiin doonaa wuxuuna uga horraysiinayaa ka ugu daran ee kama ya soomaalida waxay dhahan hebel hebel nabar baa ku dhacay kama kacda way dhahan soomaalida ya oo ninka hebel inuu kaa ka kacay umalayn maayo ka isku mid ba ninka yaro turanturoodan isku mid ba ee dabadeedna far yari jabtay ya isku mid ma noqonaya marka insha allah berri baynu akrin doonaa baaraka allahu fiikum subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astafiruka atub